ن الرحيم الحمd لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amا بعد ويقول المؤلف أبو عثمان الصابوني عليه رحمة الله ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم wayashhadu waxay qirayaan ahlu الsunnati bismi اllahi الرxmaan الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsali اllahuma wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alihi waصaxbihi ajmaciin ama bacd وyqul الmuؤlif abu cuثmaan aلصabuni عalayhi raxmat اllah wayashhadu ahlu الsunnة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم ويشهد waxay qirayaan أهlu الsunnati sunnada dadkeedu waxay qirayaan أna almu'miniina mu'miniintu yarowna inay arkayaan rabbahum rabbigood tabaaraka wa tacaala biabsaarihim indhahooda inay ku arkayaan oo wayanduruuna ay fiirinayaan ilayhi alla xaggiisa inay fiirinayaan calaa maa warada sida uu ku soo arooray bihi isaga alkhabaru xadiidkii alsaxiixu ee saxiixa ahaa can rasuuli illaahi sal alla alay wasalam rasuulka xaggiisa uu kaga soo arooray fii qowlihi odhaahdiisa uu nebigu yidhi sal alla alay wasalam inakum idinku tarowna waxaad arki doontaan rabbakum rabbigiin baad arkaysaan kamaa sida tarowna aad u aragtaan oo kale alqamara dayaxa oo leylata albadri dhammaystirnaanta habeenkeedii jooga yacnii habeenkuu dhammaystiran yahay dayixii oo jooga sida aad u arkaysaan sidaa si la midaad rabbigiin u arkaysaan subxaanahu wa tacaala xadiidka bukhaari baa soo saaray min xadiidi jariir bni cabdillaahi albajali wuxuu sheekhu yidhi marka watashbiihu shabihiddu xadiidka waxaa ku soo arooray laba arrimood baa la isku shabbahaya aragtida yacni waxa weeyaan aragtida alle ayaa waxaa lagu shabbahayaa aragtida dayax ee xadiiska macnihiisu ma aha in laysku shabahayo labada la arkayo oo dayixii iyo alle layskuma shabahayo ee waxa laysku shabahayo waa labada aragti wey aragtida aada dayaxa arkaysaan iyo aragtida aakhare rabbigiin aad arki doontaan labadaasaa isshabaha laakiin dayax iyo alle isma shabbahaan saasa macnaha macnahaasuu caddayn rabaa wuxuu idhi watashbiihu shabihidda iyo ekaysiintu waqaca wuu dhacay lilru'yati buu u dhacay aragtida biru'yati ru'yada kale lagu shabbahayo ah, yacni waxa weeyaan aragtida aragtida lagu shabahaya laa lilmar-'iyi uma dhicin ka la arkayo oo bilmar-'iyi lagu shabaho ka la arkayo kale waalakhbaaru axaadiista alwaaridatu ee soo aroortay fi ru'yati ku soo aroortayna mukharajatun mid la bixiyey wey fii kitaabi kitaabu kitaabulintisaar baa lagu soo saaray bituruqihaa jidadkeedii oo dhan iyadoo jidadkeedii wadata iyo asaaniideedii ayib marka yani watashbiihu waqaca lilru'yati biاlru'ya labada aragtiyood baa laysku shabahayaa laa lilmar'iyi bilmar'iyi ka la arkayo ka la arkayo laguma shabahayo kan adduunka aan ku arkayno ee macnaha waxa weeyaan dayaxa ah iyo alla oo aakhare lagu arki doono labadaas oo la arkayo ma aha waxa laysku shabahayo ee waxa laysku shabahayo waxa weeyaan waa aragti iyo aragti wey aragtida dayaxa la arkayo iyo aragtida aakhare alla la arki doono labadaasaa laysku shabbahaya oo nabi isku shabahaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas way macnaha ayb masaladan marka masalatu ru'ya ru'yat ullahi tabaaraka wa tacaala fi alaakhira adduunka allah subxaanahu wa tacaala laguma arki karayo saxaabadu iyo salafku waxay ka doodeenuun nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi rabbigii ma arkay leylata alisraa waalmicraaj masaladaasoo <clears throat> mas'alo khilaafiye ahayd fii cahdi salaf sawaabkuna uu yahay inuusan nebigu arkin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sida xadiidka ku cad masaladaasi waa middaas amaa nebiga ciddii inta ka soo hadhay taa markii laga yimaado alla subxaana wa tacaala adduunka inta la joogo lama arki karo maxaa yeelay xadiid saxiixa fii saxiixi muslim ayaa nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasalam lan tarow rabbakum xataa tamuutuu rabbigiin ma arki kartaan ilaa aad ka dhimataan bini aadamku hadda qaabku u abuuran yahay iyo qaab dhismeedkiisu waa qaab daciifa ma xamili karo ilaahay aragtiisa subxaana wa tacaala saas daraaddeed nebiyullaahi muusa calayhi salaam markuu rabbigii ka codsaday oo yidhi arinii andur ilayka ilaahu itusi aan ku fiiriye waxaa lagu yidhi lan taraanii walaakin undur ila aljabal baa layidhi i arki mayside waxaad fiirisaa baa layidhi buurta fiiri lan taraanii walaakin undur ila aljabal fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii baa leeda haddii uu buurtaasi meesheeda kusii sugnaato waad i arki doontaa baa leeda falamaa tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakkaa rabbi subxaanahu wa tacaala markuu isu muujiyey buurtii qadra anmula baa kusoo arortay riwaayaadka wax yar buu isu muujiyey rabbi subxana wa tacaala buurtii waxay noqotay iyada dhanba waaba shiidantayba waa burburtay nebi muuse calayhi salaam markuu mashhad ka arkay waaba suuxayba waaba suuxayba sida rabbi subxana wa tacala qur-aan ku sheegay falama afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayka ilaah waa kuu soo noqday marka <clears throat> meeshaa waxaa ka cad buuraha ayaan xamili karaynin ilaahay subxaana wa tacaala inay arkaan bini aadamka qaab dhismeedkiisa iyo qaab abuurka hadda uu abuuran yahay ma xamili karo marka inuu ilahay arko subxana wa tacala wabitaali ma dhici karto adduunka laguma arkaro alla subxana wa tacala inta adduunka la joogo taasi waa mid ma lagu riyoon karaa xadiid baa ku sugan inuu nebigu yuri sal alla lay wasalam ra'aytu rabbii rabbigay baan ku riyooday buu nebigu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh xadiidkaasi isagana waa xadiid sugan culimada salafka qaar ka midana way qabaan oy yani wax weyaan way rajaxayaan in ilaahay subxaana wa tacaala riyo lagu arki karayo ayib taa markaan intaa kaga nimaadno masalada inoo guntani taa ma ah masalada inoo guntani waxa weeyaan aakharo alla subxaana wa tacaala aragtida lagu arkayo ayib in ilaahay subxaana wa tacaala aakharo lagu arki doono dadka ahliliimaankii rabbigooda ay arki doonaan waxaa ku soo arooray oo ku tusaya qur-aanka sunnada nebiga sal lla lay waslam ee mutawaatirka ah iyo ijmaaca salafka ibnu lqayim caleyh raxmat ullah fii kitaabihi xaadi alarwaax ila bilaadi alafraax wuxuu yidhi dalla alqur'aanu wasunnatu almutawaatira waijmacu asaxaabati wa a'immatu alislaami wa ahlu lxadiid hadal buu meesha macnaha dheer baa ku jira akhiiran wuxuu yidhi cala ana allaha subxaanahu wa tacaala yuraa yowma alqiyaamati bilabsaari ciyaana kamaa yura alqamaru leylata albadri saxwa wa kamaa tura ashamsu fi dahira buuri qur-aanku wuxuu ku tusay buuhi sunnada nebiguna ay ku tustay ee mutawaatirka ah saxaabada ijmaacoodii iyo a'immatu lislaam ijmaacoodii iyo ahlulxadiidka ijmaacoodu intaasuba waxay ku tuseen alla subxaana wa tacaala maalinta qiyaamada in indhaha lagu arki doono indhaha maxaa loo dabadhigayaa mu'alifkuna waa inoo dabadhigaya biabsaarihim buu ina yidhi indhaha waxaa loo dabadhigayaa qolyo waxaa jira yidhi waa la arkayaa laakiin aragtidu waa aragtida qalbiga qalbiga arkaya oo macnaha waxa weeyaan muctasilada iyo ashaacirada qaar ka mid ah ayaa halkaa mari doona qolyahaasaa marka laga ixtiraasaya qolyaha madhabkooda baa meesha laga saarayaayo ilaahay indhahaa lagu arkaya subxana wa tacaala madaxa ku yaalla ayb sida dayaxa loo arko oo habeen habeenuu dhammaystiran yahay jooga afariyo tobnaadkoo kale weliba ayna daruuri ka sokaynin sida qoraxda loo arkayo oo joogta fi dahiirati hadhkii joogta hadhsimadii joogta waa xilligay ugu muuqasho badanta ayib ibnu qayim hadalkiisaas wuxuu kutusayaa marka masaladu inay saddexduba isku raaceen qur-aanka sunnada iyo ijmaaca salafka ayib qur-aanka aayadaha kutusaya waxaa ka mid a ee ku cad wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira wujuuhun wejiyaal yowma-idin maalinkaas qiyaamada naadiratun mid dalaalaysa wey barwaaqaday haysato waa iftiimaysa ilaa rabbihaa rabbigeed xaggiisana naadiratun mid fiirinaysa wey ilaahay bay fiirinaysa yacnii laba arrimoodba nas bay ku yihiin in aragti laga wado aragtida isha ee naadirada aan sugid laga wadin waa midda koowaadee horta waxa laga hadlaya wujuuh wey naadirada waxa loo tiiriyey waa wujuuh wejigana sugid lama yidhaahdee wejiga haddii nadaro loo idaafeeyo oo loo tiiriyo fiiro unbay noqotaa ishaa ah hawaa qariino midda kale naadiratun ilaa baa lagu gudbiyey nadara ilaa haddii laga dambaysiiyana fiirada ishay noqotaa haddii ilaada laga gooyo macaani kale imaanaysa macna nadara sugid iyo macaani kale ku imaan karaysa laakiin ilaa haddii la daba dhigo tatacayan in laga wado aragtida isha in laga wado saas daraaddeed waa fiirada isha ayay ku cadday aayadda labaadi waxa weeye liladiina axsanuu alxusnaa wa ziyaada liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga sameeyey alxusnaa tii ugu wanaagsanadoo jannada laga wado wa ziyaadatunna way u sugnaatay dheeraad jannada wax dheeraad ka ana waa leeyihi nebi maxamed baa ku fasiray sal lla lay waslam ziyaadadaasi inay tahay annadaru ilaa wajhihi alkariim tabaaraka wa tacala wejiga ilaahay oo la fiirinaya inay tahay iyo daawasho ilaahay ay daawan doonaan buu nebi maxamed ziyaadada ku fasiray salawatu rabbi waslamu calayh sida xadiidka saxiixu muslimka ee noo soo socda uu sheegay macna ayb waxaa ka mid a culimmadu aayadaha ay u deliishadeen aayadda kallaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun yacni waxa weeye rabbi subxaanah watacaala gaalada ciqaabta uu aakhira ciqaabayo markuu sheegayo wuxuu sheegay inuu alla iska xijaabayo kallaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun maalintaa rabbigood waa laga xijaabaya arki maayaan waa ciqaab marka waa lagu ciqaabaya haddii alle uu gaalada ku ciqaabay inuu iska xijaabayo waxaa laga fahmayaa inuu mu'miniinta ugu nimcaynayo inuu istusayo o arkaya sidaana waxaa u deliishaday alimaamu shaafici caleyh raxmatullah wuxuu yidhi falama anxajabahum fi اsakhti kana fii hada daliilun cala anahum yarawnahu fi اridaa mar hadduu alla iska xijaabay cadhada dhexdeeda yacni markuu u cadhooday mar hadduu iska xijaabay arrintaasi waxay daliil u tahay inay alla arkayaan fi ridaa raalli ahaanta dhexdeeda yani markuu raalli ka yahay dadkuu raalli ka yahay inay arki doonaan maxaa yeelay waa mafhuumulmukhaalafa la yidhahda mafhuumu lmukhaalafa qoladan hadduu iska xijaabay kuwan inuu istusayaa laga fahmaya macnaha ayb ama axaadiista nabiga sal ly waslam ee ru'yada ku arooray aakhare in alla la arki doono subxaana wa tacaala oo muminiintu arki doonaan waa mutawaatira sida ibnuqayim uu soo guuriyey muxadiiin kalena ay soo guurinayaan waxaa ka mid a ah xadiidka bukhaari ee mualifku qaar ka mida ah matniga inoogu sheegay min xadiidi jariir bni cabdillahi albajali wuxuu idhi kunaa juluusan cinda anabiyi sal alay waslam nebiga agtiisaan fadhinay buui id nadara ila alqamari leylata albadri markaasuu wuxuu fiiriyey dayixii oo habeenku dhammaystiran yahay jooga markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam inakum satarawna rabbakum kamaa tarawna hada alqamar rabbigiin baad arki doontaan sidaad dayaxan u aragtaan ayb laa tudaammuuna fii ru'yatihi isku cidhiiryi maysaan aragtida yacni dayax habeenuu dhammaystiran yahay jooga haddii la yidhaahdo la fiiriyo nin walba meeshuu taagan yahay buu ka arkaya in laiscidhiiriyo oo laisriixriixo war iga durug annahaan fiiriya bal adiguna ii bannee war waad fiirisay bal waxyar anigana jaanis sii uma baahna sooma yacni ruux walba meesha uu taagan yahay buu ka arkaya kadalika allah subxaanahu wa ru'yada ru'yada saasaa loogu shabahayaayo alla aragga aad arkaysaan midaad isku cidhiiriyaysaan ama isku dhibaysaan meehe ruux walba meeshiisuu ka arkaya wey macanaa ayib nebigu wuxu uhi sal ly slam marka fain istatactum an laa tuglabuu cala salaatin qabla tuluuci shamsi wa salaatin qabla alghuruubi fafcaluu war hadday sidaas tahay haddii aad kari kartaan inaan laydinka tanbadanin salaad qoraxda soo bixitaankeeda ka horaysa iyo salaad qoraxda dhicitaankeeda ka horraysa sameeya buu nebi uri sal lay slm labadaas salaadood yaan laydinka adkaanin waxaa laga fahmayaa ilaahay ru'yadiisa subxaanahu wa tacaala yacni acmaasha iyo taacaadka lagu muto salaada casar iyo salaada subax oo la ilaaliyo yaa ka mid ah saas maanaa ayb xadiidkaasi riwaayaat kalena wuu leeyahay waxaa ka mid a ah xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidi abi hurayra nabiga waxay ku yidhahdeen saxaabadu yaa rasuul allahi hal naraa rabbanaa yowma alqiyaama rasuul ilaahay oo rabbigana ma arkaynaa maalinta qiyaamada markaasaa rasuulku wuxu uhi sal lla lay slam hal tudaaruuna fi lqamari leylata albadri waxay yidhahdeen maya markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay waslam fahal tudaaruuna fi shamsi laysa duunaha saxaab yacni dayax dhammaystiran layskuma dhiba araggiisa kadalika qorax aan daruuri ka sokaynin waa la mid markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam fainakum tarawnahu kadalika saasoo kalead alle u arkaysaan subxaana wa tacaala isagana bukhaariiyo muslim baa soo saaray mualifku marka wuu inoo cadeeyo wuxuu yihi ru'yada labada ru'yo ayaa laysku shabahayaa ee labada mar'i ma ah labada mar'i ah ma aha waa kaan caddayno waxaa laga wadaa alle iyo dayaxa ama alle iyo qoraxda layskuma shabahayo tashbiihu wuxuu dhacayaa bayna alru'yati waalru'ya oo labaduba yacni waxa weeyaan ah afcaalulcibaad ah yacni aragtidan dayaxa aad hadda fiirinayno waa ficilkeenna wey aragtida aan aakhare alla fiirinaynana waa ficilkeenna wey labadaa ficil baa laisku shabbahaya labadaa ficil baa laysku shabbahaya amaa labada la arkayo oo midna adduunka uu yahay oo dayaxa iyo qoraxda ah midna aakhare uu yahay oo rabbi ah subxaana wa tacaala labadaasi marnaba layskuma shabihin tashbiihuna dhankaa uma dhacayo maxaa yeeley waxaa inoo yaalla laysa ka milihi shay-un wahuwa asamiicu albasiir maba dhici kartaba ilaahay makhluuqkiisa in laisku shabaho wax suroobi kara maha waxaa ka mid ah axaadiista kutusaysa alla aragtiisa subxaana wa tacala aakhare in la arki doono xadiidka fii saxiixi muslim min xadiidi suhayb nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam idaa dakhala ahlu ljannati aljanna ahlu jannuhu markay jannada galaan ayaa yaquulu llahu tabaaraka wa tacala alla wuxuu odhanayaa turiiduuna shay-an asiidukum ma rabtaan aan idin kordhiyo ma intaasaa idinku mise siyaadad rabtaan wax ma idinku daraawey markaasaa waxay odhanayaan alam tubayid wujuuhana alam tudkhilna aljannata watunajina min annaar watunjiina min annaar watunji alam tudkhilna aljannata watunjina watunjina min annaar miyaadan wejiyada nada caddaynin bay odhanayaan oo jannada aadan na gelinin naarna aadan naga badbaadinin maxaaba noo laabaman macna haddiiba aad wejiganagana caddayso jannana na nageysi naarna aada naga badbaadisay siyaadada noo laabani maxay tahay yacni waaba qanceenba intaasaaba ku filaatayba ayib wuxuu nebigu uri sal lla lay fayakshifu alxijaaba famaa uctuu shay-an axaba ilayhim min alnadari ilaa rabbihim caza wajalla markaasuu ilaahay xijaabka iska faydaya leanna ilaahay iyo khalqigiisa xijaab baa u dhexeeya xijaabuhu nuur waa kii xadiisku ah xijaabkaasuu alla faydaya subxaana wa tacaala markuu alle xijaabka iska faydo yacnii shay ay ka jecel yihiin ilaahay fiiradiisa lamaba siininba waxa jannada dhexeeda yaalloo dhan ee barwaaqo ah waxaa isku fuuqfuuqsanaya ilaahay oo la fiiriyo oo la daawado subxaanah wa tacaala saas daraaddeed waa acdamu nicma oo aakhare loogu tegi doono wey cala aliطlaaq nicmada ugu weynoo aakhare lagu heli doono waa ilaahay oo la daawado weeye subxaanahu wa tacaala oo wejigiisa la arko markaasaa nebigu wuxuu akhriyey sal lla lay waslam aayaddii aan soo marnayoo liladiina axsanu lxusna wa ziyaada markaasuu nebigu ziyaadada wuxuu ku fasiray annadaru ilaa wajhihi tabaaraka wa tacaala axaadiistaasoo dhan oo tawaatur gaadhsiisan ayaa macnaha waxa weeyaan way farabadan yihin axaadiistu laakiin yani intaan waynu kaga gaabsanaynaa mualifku hal xadiis unbuu isagu ku gaabsaday oo xadiidka jariir bn cabdillahi albajali unbuu qayb ka tilmaamay kadibna wuxuu inugu ixaaleeyey kitaabkiisa alintisaar halkaasaan duruqdoo dhan ku faahfaahiyey kitaabulintisaar waa kitaabkaan soo sheegnayo yani waxa weyaan markaynu soo marayna xadiidu nuzuulna waa kii inuu ixaaleeyey mar labaadna waa ka inoo ixaalaynayo kitaabkaasi lama hayaa laleeyahy waa kitaab weyn taqriiban oo uu mualifku axaadiistan uu macnaha waxa weeye si tafatiran uu macnaha waxa ugu soo ururiyo duruqdooda wey macnaha ayib su-aasha isweydiintana waxay tahay marka in ilaahay subxaana wa tacaala aakhare lagu arki doono yaa khilaafsan ahlusunna waljamaca yaa khilaafsan waxaa khilaafsan saddex qolo ama laba qolo dheh nimanka la yidhahdo jahmiyada iyo muctasilada khawaarijta imaamo imaamiyada nimanka la yidhahdo raafidada ah qoladan iiraaniyiinta iiraan shiicada intaasi waa isku ra'yi oo waxay qabaan ilaahay inaan la arkaynin lama arkayo leeyihin leanna ilaahay baa la arkaya haddaan nidhaahno waxay leeyihiin waxaa ka dhalanaysa jiha in la sugo leanna wixii la arkayo jiha lagu arkaa waa inuu dhinac kaa jiro ilaahayoo dhinac loo sugana waxaa ka dhalanayay dhaheen tashbiih oo khalqigiisoo lagu shabihaa ka dhalanaya wabitaali ma jirto wax aragti la yidhahdo axaadiista mutawaatirka ah yacni waxa weye ganafkay ku duuriyeen way diideen saas way macnaha ayib shubhada ay ku saleeyeen diidanaada waa midaasoo waa shubha caqliya shubha caqliya wey mar walba iyaga waxa weeyaan caqligaa kala horeeya iyo dilaalatulcaqli baa kala horaysa dilaalat nnas ama naskaasi aayad ha ahaado ama xadiid ha ahaado mutawaatir ah laakiin caqliga iyagu waxay dejisteen iyo qawaaciddoodii yacnii ay ku magacaabeen qaciyaadka ku magacaabeen hadduu khilaafo waa radinaya ee khilaafsan ahlu sunnaha fii mas'alati ru'ya waa nimanka la yidhahdo ashaacirada waxaa caanoo la yaqaanaa ashaaciradu inay mas'aladan ku waafaqsan yihiin ahlu sunnaha laakiin yacni markii madhabkooda la xaqiijiyo si fiican laysu dultaago madhabka muctasiladuu ku dhowaanaya ama la mid noqonaya waxay qabaan ru'yada way sugaan oo waxay leeyihiin aakhare ilaahay waa la arkaya laakiin waxay daba dhigaan yuraa bilaa jiha waa la arkayaa laakiin jiha la-aan jihada waxay ay diidayaan martaqana waa masaladan ka soo hadallayo culuwigii ilaahay iyo sarrayntiisii maadaama ay diideen bay mas'aladan markii la yimid baa waxay yidhaahdeen haa aragtida in la arkayo waa sugaynaa laakiin kor buu kaa jiraayo isagoo korkood kaa jiraad arkaysaa ma jirto iyadu waxay sugeen marka ru'ya bilaa jiha ru'ya bilaa jihana wax suuroobi kara maba ahaa laleeyahy waxaa lagu radinayaa shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah ayaa si fiican warkooda u dabagalay waxaa horta lagu radinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kor jiro inuu kor jiro waa kaan soo marnay ijmaaca salafka iyo a'immada ku dureersaday kelimatuljiha sideedaba isticmaalkeeda yacni waxa weeyaan kama soo aroorin salafkii ridwaanullaahi calayhim mayna isticmaali jirin isticmaalkeeda haddii la isticmaalana allahuma taxaawi baa macnaha soo arooriyay isagana waa lagu tacqiibiyey marka isticmaalkeeda kelimatu ljiha nafyan wa ihbaatan isticmaalkeedu ma ficlan leanna ma soo aroorin laa fi lqur'aan walaa fi sunna nafyuha walaa ihbaatuha amaa haddii la helo wadaad isticmaalay waxaa la leeyahay ahbit ama waxaa lo odhanayaa fasil cadde maxaad ula jeedaa jihada markay anfinayaan oo ay jihada ay qolyahan dawaa'ifta iyo firaqu jihada anfinayaan waxay ula jeedaan ayagu nafyu culuwi illaahi tabaaraka wa tacala wa irtifaacihi cala alcarsh ilaahay culuwigiisay ku inkirayaan way kuu qarinayaan marka way kuu qarinayaan laakiin waxay ula jeedaan ilaahay kor ma jiro marka qoladani waxay yidhaahdeen ru'yada waa sugaynaa laakiin bilaa jiha saasay yidhahdeen waxaa lagu radiyana marka koobaad horta ihbaatu culuwi illaahi salafka biijmaacihim bay ku sugantaha waa mid bal muxaqiqiinta ashaacirada waa kan soo sheegnay abulxasan alashcari iyo ninkale lalakaa'i iyo yacni waxa weeyaan dhammaantood inay sugayaan ilaahay subxanah wa tacala culuwigiisa ta waxa weeye in aad ru'yada sugtaan aragti inaad sugtaan ilaahay in aakhara la arkayo ta labaadna culuwiga aad diiddaan waa tanaaqud oo waa war iska hor imaanayo isburinaya wey lianna waxa weeyaan yacni ru'yada oo la sugo waxaa ka laasimayaa la leeyahay ithbaatu alculuwi baa ka laasimaysa ma dhici karto waxaan dhinacba kaa jirinba waxaan dhinacba kaa jirinba oo gudahaagana aan ku jirin midigna kaa jirin bidixna kaa jirin korna kaa jirin hoosna kaa jirin araggiisee ku suroobi karaa ya yacni wax suroobi kara maba ahaba saas daraaddeed waxaa la yidhi ru'yada haddaad sugtaan oo tidhaahdaan ilaahay aakhare waa lagu arkayaa culuwigana inaad sugtaan waa ka laazimaysa waa lagu ilzaamiyey arrintaa iyada waa lagu ilzaamiyey meelaad ka martaan male wailaa tanaaqud baa warkiina ku dhacay arrintaa iyada in talaasumkaasi uu jiro oo ilzaamkaasi uu ashaacirada ku laazimayo aynan kana fakan karaynin waxaa ihbaatiyey oo qiray raazi fakhrudiin araazi baa fogay iyo sidoo kale hazali fii bacdi aqwaalihi isagan markaasay say u wadeen waxay markii dambe gaadhsiiyeen ashaaciradu inay yidhaahdaan maqsuudka ru'yada waxaa laga wadaa in ziyaadatu inkishaafin yacni ziyaadatu cilmin wa idraak ilaahay qalbiga addoonka wuxuu siinayaa yacni cilmi siyaada ah iyo faydan siyaada ah markaasuu ilaahay wuxuu ka ogaanayaa wuxuusan horay uga ogeyn ru'yadii maxay ku fasireen marka ru'yatu lqalbi waalcilmi bay ku fasireen halkaa markay tageen baa waxaa la yidhi idinkiiyo muctasilada maxaa idiin dhexaysa marka bal kala idinkiiyo muctasilo maxaa idin dhexeeya markaasaa waxay yidhaahdeen alkhilaafu baynana wa bayna almuctasilati ima lafdiyun wa ima qariibun min allafdi bay dhehen ficlan saas muctasilada marka halkaa masalada inta lasoo soo xidhxidho halkaa lagu ururiyo iyagiiyo muctasilada khilaafkoodu lafdi unbuu noqonaya saas macanaa oo waxaa ka laasimaysa in ay diidaan culuwiga ilaahay waxaa ka laasimaysa inay ru'yadana diidaan ru'yada oo la sugana waxaa ka laasimaysa culuwiga ilaahay oo la sugo labadaa marka ama wada sugaa la yidhi ama wada diida raganimo weeye ama sida muctasilada waxaad tidhahdaan laa ru'ya walaa culuw ama waxaad tidhahdaan sida ahlu sunnaha ihbaatu ru'ya wa ihbaatu lculuwi qaada laakiin mudabdabnimada daaya la yidhahda ashaaciray ashaaciray meelna ma jirtaane labareer dhexaadkan daayaa la yidhi labareer dhexaadkan waa tii aan soo marnay dhowr masalo noocaasoo kalea jirto masalatlkalaam waa anagii inaan soo marnay masalal marro fara badan ba waxay isku dayayaan laba reer dhexaad inay ka baxaan laba reer dhexaad inay meela ka samaystaanoo ahlu sunnihiina ka yimaadaan muctasiladiina waxoogaa kasoo soo durkaanoo meel dhex ay samaystaan hadda warku qarsoonaan maayo wixii waa laysla fahmaya marka saas maana ayb ashaaciradu marka in la ilaaqoo la yidhaahdo ashaaciradu fii mas'alati ru'yat illaahi fi laakhira ahlu sunnahay waafaqsan yihiin sax maah in badan baad arkaysaa kutub badan oo ilaaqaysa oo odhanaya meelaha ay shaaciradu ku waafaqeen ahlu sunnaha markay tirinayaan ku daraya mas'alatu ru'ya in la tacliiqiyo waa laga maarmaan oo la qaydo oo la yidhaahdo madhabkoodu aakhirkiisa wuxuu tegayaa madhab alictizaal lianna ihbaatu ru'yatin bilaa culuwin waa shay aan suuroobi karin marka ama madhab ahlusunna ha kusoo dhaceen ama muctasilada madhabkooda ha ku dhaceen lakin waxu dhaceen ma jiro ayib taasi marka waxa weeyaan waa kuwa khilaafsan oo waa qoladaa si cad u diiday iyo qoladaa ashaacirado iyagu macnaha waxa weeyaan dhexdhexaadkaa inay maraan isku dayay laakiin madhabkooda uu sidaas yahay ayib wuxuu yidhi marka sheekhu wayashhadu waxay qirayaan ahlusunnati ahlusunnuhu waxay qirayaan ana almu'miniina mu'miniintu yarawna inay arkayaan rabbahum rabbigood inay arkayaan tabaaraka wa tacaala biabsaarihim indhahooda inay ku arkayaan ma aha quluubtooda ru'yatu lquluub quluubta aragtida ilaahay ay arkaysaay mas'alo adduunyada iyadoo joogtayba quluubtu rabbigeed aragtaa soo saas ma masalo aakhara ubahan maama leanna waxaa laga wadaa bimacnaa qalbiga aragtidiisu waa ogaanshihiisa waa inuu si yaqiin ah u ogaado shayga baa la yidhaahdaa yacni aragtida qalbiga marka waan yaqiinsannahay ilaahay jiritaankiisa adduunka iyadoo la joogaba waan yaqiinsannahay sidaas daraaddeed qalbiga araggiisu waaba xaasilba aakhare haddii la tago aragtida laga hadlayo waa aragtida basarka marka waa indhaha saas way macnaha ayib biabsaarihim indhahooday ku arkayaan wayanduruuna way fiirinayaan ilayhi alla xaggiisay fiirinayaan calaa maa warada bihi alkhabaru asaxiixi sida xadiidka saxiixa kusoo arooray can rasuuli lahi sal ly slam fii qowlihi inakum tarawna rabbakum kama tarawna alqamara leylata albadri watashbiihu shabihiduna waqaca waa dhacay liru'yati aragtida biru'yati yani waxa weeyaan aragtida tashbiiha waqaca waa dhacay liru'yati litashbiihi ru'yati dheh aragtida oo la shabaho biru'yati aragtida kale lagu shabaho yani waxa weye ru'yat alqamar baa waxaa lagu shabahayaa ru'yat illaahi tabaaraka wa tacaala laa lilmar'iyi uma dhicin ah. ka la arkayo oo lagu shabaho bilmar'iyi ka la arkayo lagu shabaha uma dhicin ru'yo yani waxa weeyaan tashbiihu uma dhicin oo macnaha waxa weeye mar'iga hore waa qamarka ama qoraxda mar'iga dambena waa allah subxaanahu wa tacaala waalakhbaaru axaadiista alwaaridatu ee soo aroortay fi ru'yati ku soo aroortay mukharajatun waa mid la soo saaray fii kitaabi alintisaar baa lagu soo saaray biuruqiha maca uruqiha iyadoo wadata yani asaniideediiy uruqdeedii kala gedisna iyadoo wadata halkaasaan kusoo saaray wy oon kaga hadlay qolyahan marka ruyada ilaahay subxaana wa tacaala inkirsan waxay deliishanayaan markii laga yimaado daliilkaas ay caqliga ku sheegeen qur-aankay meelo waxoogaa wax ka raaraadsadeen waxaa ka mid a maala laa tudrikuhu alabsaaru wa huwa yudriku alabsaar ilaahay subxaana wa tacaala aragyaalku ma koobaan isagaase aragyaalka kooba laa tudrikuhu alabsaaru waxay ku fasireen aragyaalku ma arkaan laakiin waxaa lagaga jawaabay farqun bayna alidraak waalru'ya alidraaku akhasu min alru'ya waalru'yatu acamu min alidraak aragtidu iyo idraaggu farqi baa u dhexeeya ru'yadu way ka guda weyn tahay idraagga idraagga waxaa la yidhahdaa waa aragti arag weeye arag weeye oo haddana ay la socoto ixaato ay la socoto koobid shaygaad arkaysay aada dhinacyihiisii oo dhan koobtay kaasaa la yidhaahdaa idraag la yidhaahdo amaa ru'yada iyo araggu waa ka guda wen yahayoo arag aadan koobaynin wixii aad arkaysa iyo arag aad koobayso wixii aad arkaysa labadaba ru'yo waa la yidhaahda laakiin idraagga lama yidhaahdo ilaa shayga aad arkaysay kuu muuqda inaad kulligii wada arkayso uu kuu wada muuqdo ishaadu wada qabanaysa mooye idraag lama isticmaalo sidaas daraaddeed aayaddu waxay nafyiday idraag wanafyu lidraaj laa yastalzimu nafy aru'ya waxaa la yidhahdaa nafyu lakhasi laa yastalzimu nafy alacam haddii shay khaasa jusiye khaasa haddii la anfiyo kama dhalanayso kii caamkaa in la anfiyey saas manaa kii caamkaa isagu waa sugan yahy oo aragtidu waa sugan tahay laakiin maxaa la anfinayaa aragti ay la socoto ilaahay oo dhammaantii ishu wada qabato taasi miyay dhici karta taa way middaa aayaddu diintanta marka laa tudrikuhu alabsaaru indhuhu ilaahay ma koobaanoo kama soo wareegaan dhammaantii maxaa yeele ilaahay subxaana wa tacaala cadamadiisa iyo weynankiisa arag makhluuq ma wada gaarhi karo arag makhluuq ma wada gaarhi karayo taa way middaa aayaddu ka hadlayso waxaa kaloo iyadana daliishadana aayaddii qur-aanka ahayd yacni hadda mar dhow akhriyayna nabiyullaahi muusa calayhi salaam markuu alla ka codsaday aan ku arko wuxuu yidhi lan taraanii ii arki maysa lan taraaniidaasa waxay yidhahdeen waxaa laga wadaa aakhariya adduuntoona i arki maysa kutubta qaarkood baad ku arkaysaa waxay leeyihiin lanta ayaa ta'biidiye abadiye faa'iidaynaysa ayadana waxaa loogu jawaabay lantu fi luqati alcarab iyo naxwada marka lagu noqdo waa xarfu nafyi maxdi awr laakiin ma faa'iidayso ta'biid ma faa'iidayso bal qur'aankaa laga helay ayadoo xarfu nafyi ah abadanna weliba la daba dhigay haddana ayna ta'biid faa'iidaynayn walan yatamannawhu abadan bima qadamat aydiihim lan iyo abaddan baa laysdaba dhigay haddana maca daalika qur-aanku wuxuu sheegay gaaladu inay tamanin doonaan geeri inay tamanin doonaan soo ma marka lan iyo abaddan oo laysdaba dhigay baa ta'biid faa'iideyn waaye lan oo keligeed ta'biid ma faa'iidaynayso saas daraaddeed lan taraanii bimacnaa waxaa laga wadaa adduunka igu arki maysid ama aakharo iyadu nusuustaa kalaa sugtay aayaddu kamaba hadlaysaba bal aayadda lafteedaaba loo daliishaday in ilaahay la arki karoo aragtida ilaahay ay suroobi karayso xaggee laga daliishaday iyagaa aayaddii lagu rogay waxaa laga daliishaday nebi muuse calayhi salaam alla wuxuu ka codsaday inuu istuso oo uu arko waa nebi macsuum ah wax mustaxiiloon suuroobi karaynin nebi miyuu ilaahay ka codsan lahaa ya maya ma dhici karayso wax caqlan mustaxiiloon suuroobi karaynin nebi ma dhaheen ilaahayow isii inay suuroobi karta ayaa keentay nebi muuse calayhi salaam inuu yidhaahdo ilaahayow inaan ku arkaan rabaa arinii andur ilayk ee waxaa loogu jawaabay uun adduunka ima arki kartid ama aragtida aakharo ayadu taasi warkeedu waataan ka soo hadalla wey macana ayib wuxuu yihi imaamku marka wayashhadu ahlu sunnati ahlu sunnuhu waxay qirayaan ana aljannata jannadi iyo wannaara naartii makhluuqataani laba la abuuray inay yihiin oo hadda jooga makhluuqataani bimacnaa waxaa laga wadaa way abuuran yihiinoo weyba joogaanba haddadan la joogo waa abuuran yihiin ayib wa annahumaa jannadiiyo naartu baaqiyataani laba joogaya inay yihiin laba jiri doona oo laa yafnayaani aan dhammaanaynin abadan weligood dhammaan maayaan haddana way joogaan weligoodna way jiri doonaanoo wakhti ay dhammaan doonaan ma jiro waxaa kaloo qirayaa wa anna ahla aljannati ahlu jannuhu laa yakhrujuuna inaysan ka soo baxaynin minhaa jannada xaggeeda inaysan ka soo baxayn weligood ka bix maayaana way ku waarayaan macnaha ah, ah, walaa yukhriju allahu tacaala min aljannati axadan ma idin qoray ya ah. dabacaadka qaarkood halkaa waxaa ku jira hadal aan ii qornayn laakiin hoos buu ku keenayaa nin kitaabka xaqiijiyey oo ah macnaa waxa weyaan walaa yukhriju allahu tacaala min aljannati axadan ilaahay cidna jannada ka soo saari maayo walaa yusallitu calayhim almowta fiiha jannada iyagoo ku jiraana geeri lagu sallidi maayo walaa yuziilu canhum naciimaha jannada nimcadeeda iyo barwaaqadeedana ilaahay ka qaadi maayo ka zuulin maayo waya'muru bilmowti fayudbax calaa suurin bayna aljannati waannaar ah, mowtkii ayaa yuu alla amrayaa markaasaa lagu gowracayaa derbi u dhaxeeya jannada iyo naarta wayunaadi lmunaadii mid dhawaaqaya markaa dhawaaqaya saas way macnaha halkaas hadalkaasaa ku jira wakadalika sidaasoo kale ayaa ahlu naarina ay ahaadeen dadka ahlu naarka ayaguna naarta ka bixi maayaan alladiina ahlu naarkaasoo hum iyaguba ahluhaa naarta dadkeeda ah oo kuwaasoo khuliquu la abuuray lahaa naarta loo abuuray leanna ilaahay jannaduu abuuray dad buuna u abuuray naartana wuu abuuray dad buu u abuuray marka kuwa naarta loo abuuray loogu talagalay inay naargu ku waaraan kuwaasi weligood ka bixi maayaan ayb alladiina kuwaasoo hum iyaguba ahluhaa naarta dadkeeda ah khuliquu kuwaasoo la abuuray lahaa naarta darteed loo abuuray laa yakhrujuuna ayaguna bixi maayaan minhaa naarta ka bixi maayaan abaddan weligood ka bixi maayaan wa ana almunaadii kii dhawaaqayey yunaadii wuu dhawaaqi yowmaidin maalinkaas jannada iyo naarta la kala galo oo lagu kala xaroodo wuxuu odhanayaa yaa ahla aljannati jannada dadkii galayow khuluudun arrintu waa waarid walaa mowta geerina ma jirto wayaa ahla annaari naarta ehelkeediiyo khuluudun way waalitaan way arrinku walaa mowta geerina ma jirto calaa maa warada siduu ku soo arooray alkhabaru xadiidku alsaxiixu ee saxiixa can rasuulillahi uu kaga soo arooray sal lay slam xadiikaasi waa xadiidka fii saxiixi albukhaariyi wa muslim min xadiidi abi saciidi alkhudri nabigu wuxu uhi sal ly waslam yujaau bilmowti yowma alqiyaamati kaanahu kabshun amlax maalinta qiyaamada waxaa la keenayaa geerida sidii iyadoo wan ah markaasaa jannada iyo naarta dhexdeeda la istaajinaya markaasaa waxaa la odhanaya yaa ahla aljannati hal tacrifuuna haada war ahljannau kan ma garanaysaan kan bal fiiriya ma garanaysaan baa la leeyahy fayashraibuuna wayanduruun way soo qooraansanayaanoo way soo hanqaltaagayaan markaasay fiirinayaan markaasaa waxay lehi nacam hada almowt haa waan garanaynaa bay odhanayaan waa mawdkii waa geeridii wa ayib markaasaa waxa loodhanaya ahla annaari hal tacrifuuna hada war ahlunaarow ahlunaarow idinku ma garanaysaan baa laidhi kan ma garateen markaasay fayashraibuuna wayanduruun way soo hanqaloocsanayaanoo way soo yaani waxa way fiirinayaan markaasaa waxay odhanayaan garanaya waa geeridii wey markaasaa fa bihi fayudbax waa la amraya markaasaa la gowracaya iyagoo wada fiirinaya markaasaa la dhawaaqaya mid baa dhawaaqaya wuxuu le ya ahla aljannati khuluudun falaa mowt wa yaa ahla annaari khuluudun falaa mowt ahlu jannow waa geeri waxaanuse waarid aan geeri ka dambaynin ahlu naarowna waa waarid aan geeri ka dambaynin warku intaasuu ku dhammaanaya marka ayib markaasuu rasuulku wuxuu akhriyay sal lla ly aayadda qur-aanka waandirhum yowma alxasrati id qudiya almru wahum fii haflatin wahum laa yu'minuun udig buu nabig uri sal ly waslam udig baa nabiga lagu yidhi sal ly waslam maalinta qoomamada marka arrinka la xukumo marka arrinka la xukumo marka arrinka la xukumo macnaha waxa weeyaan waa markii ahlu naarkana naarta lagu xukumo intii ku waari lahayd keliya ay ku jiraan ahlu jannuhuna jannada ay ku jiraan oo ay halkaa ku jiraan markaas ayaa macnaha waxa weeyaan arrinka la xukumay oo la dhammeeyey war halkaa ka dambaynaya ma jira macnaha ayib wahum fii haflatin wahum laa yu'minuuna wa ashaara biyadihi ila adunya macnaha waxaa laga wadaa adduunka ayay moog yihiinoyna ka warhayninoona rumaynaynin saas macna ama aakharo sidaasaa arrinta ilaahay subxaana wa tacala u kala xukumaya ayib laba masalu marka meeshaa imaamku kaga hadlay mas'ala waxa weeyaan jannada iyo naartu hadda ma joogaan mise dib baa laga abuuri doonaayo hadda ma joogaan wuxuu inoo sheegay madhabka ahlusunna waljamaca inuu yahay naarta iyo jannadu labaduba inay abuuran yihiin ayib qadariyada iyo muctasiladaa inkiray sidaan u tegi doonnaa qur-aanka iyo sunnada ayaa ku tusaya in jannada iyo naartuba abuuran yihiinoo hadda joogaan qur-aanka waxaa ka mid a ah alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi markii uu jannada ka hadlayey uciddat lilmuttaqiin waa la diyaariyey bu alla yidhi subxana wa tacala dadka ka baqaya alle baa loo diyaariyay way diyaarsan tahay ayb uciddat liladiina aamanuu wa warusulihi waxaa loo diyaariyey kuwa alle iyo rasuulkiisa rumeeyey waa diyaarsan tahay naartana alla wuxuu ihi subxaana wa tacaala uciddat lilkaafiriin gaaladaa loo diyaariyey naartana way diyaarsan tahay iyaduna ayb fircoon iyo markii laga hadlayay aalkiisa annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiyan baa layidhi galab iyo aroorba naartiibaa loo soo bandhigaya wa yowma taquumu saacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab iyagoo qabrigooda ku jira baa naarta darishad looga furaya halkaasaa marka galabtii iyo aroortiiba la tusaya naartoodiibanaarta la tusaya maana ayib marka naartu yani ah, ah, ah, nusuustaasi waxay ku tusaysaa inay jirto abuuranta axaadiista nebiga sal lla lay waslam way fara badan tahay yacni kutusaysa jannadu inay hadda jirto naartuna ay hadda jirto oo wax abuuran yihiin waxaa ka mid ah xadiidka shaykhaynku soo saareen bukhaari iyo muslim min xadiidi cabdillahi bni cabbaas nebigu salaaddii madoobaadka markuu nebigu tukanayay wuxuu idhi innii ra'aytu aljannata fatanaawaltu minha cunquudan walow asabtuhu laakaltum minhu maa baqiyat iddunya buu nebi uri sal lay waslm ah, yacni nebigu sal ly waslam isagoo salaadda ku jiru wax laacay saxaabadu markii uu salaadii ka baxay bay weydiiyeen markaasuu nebigu wuxu uhi sal ly slam jannadii baan arkayo markaasaan laacay rucub rucub cinab ah baan dabcay buu idhi inaan jannada kasoo ka soo qaato haddaan asiibi lahaana rucubtaa jannada aan ka keenay waad cuni lahaydeen buu idhi intay adduunyadu jirto ila wax jannada ka yimid ma dhammaade intay adduunyadu jirto waad joogi lahayd buu nebi uri sal lay slam wuxuu yidhi wa uriitu naara falam ara mandaran kalyawmi qatu afdac buu nabi yuri sal lay waslam naartana waa lay tusay buuri muuqaal ka foolxun oo ka argagax badan maanta ka hor ma arag buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh marka jannaartiina waa la tusay waa la soo hordhigay nabiga salawat waa kii dibdib usoo gurtay dibdib nabigu sal lay waslam usoo gurtay wey marka nebigu sal lay wasalam markii uu habeenkii lasii qaadayna waaba kii jannada galay nabigu sal lay waslam jannada galay waxyaalo fada badan nebigu kusoo arko soo sheegay waa ka sheegay nebigu sal alay wasalam inay rag naarta ku jiro haddaba cadaaban buu sheegay nebigu sal lay wasalam ah, rag badan oo macnaa waxa weeyaan naarta ku jira ayuu rasuulku sheegay salawatu rabbi waslamu caleyh marka axaadiista ku soo aroortay jus-iyada naartu inay jirta ah axaadiista ku soo aroortay tawaaturkeedu waa macnawi wa tawaatur macnawiyay tawaaturtay maxaa yeelay axaadiis aad u fara badan baa sheegaya inay naartu jirto jannaduna ay jirto saas maana ayib naarta iyo jannadu marka inay weligood jirayaan ahlusun inay weligood soo waxaan ujeedaa in yani waxa weye ay abuuran yihiinoo jiraan oy yani waxa weeye waxaa qaba ahlu sunnaha ayaa qaba sidaasayna yani waxa weye caqiidadooda itifaaqoodana waxaa soo guuriyey ibn abilciz wuxuu yidhi ittafaqa ahlu sunnati waljamaca cala ana aljannata walnaara makhluuqataani mawjuudataani buuri ahlu iyo jamaacadu waxay isku waafaqeen in jannada iyo naartu abuuran yihiin oy joogaan bay isku waafaqeen walam yazal ahlu sunnati cala dalika buuri xataa nabaqat naabiqatun min almuctasilati waalqadariyati faankarat ankarat ilaa ay soo baxday niman muctasilo laadiya qadariye ay soo baxday ahlu sunnuhu waxay isku waafaqsanaayeen in ay jannada iyo naartu abuuran yihiin oy jiraan ayb yaa diiday inay jannadu abuuran tahay naartuna abuuran tahay waxaa diiday muctazilada ayaa diiday muctasilada muctasiladu diidada ay diideen waxay ku dhiseen asal faasid ah oo ay leeyihiin asal faasid ah ay leeyihiin asalkaasi waa asalka ay dejisteenoo mar walba ilaahay ay ku laasimiyaan oy dhahaan yenbaqii an yafcala kada wa yenbaqii anlaa yafcala kada yacni waxa weye waxaa habboon ilaahay inuu sidaas yeelo waxaa habboon inuusan sidaas yeelin shuruuc ayagu ay dejisteen bay ilaahay ku laasiminayaan subxaana wa tacaala caqli xumadooda iyo diin xumadooda macna asalka marka ay u celinayaane masaladan ay ku inkireen jannada iyo naartu inay abuuran yihiin waa asalka odhanaya waxay yidhaahdeen khalqu ljannati qabla aljazaa'i cabath bay dheheen khalqu ljannati wannaari qabla aljazaa'i cabad jannadiiyo naartii intaan wakhtigii la geli lahaa iyo wakhtigii abaalgudka inaan intaan la gaadhin janno iyo naar cid hadda ka faa'iidaysanaysa ayna jirin ay iska abuurnaadaan waa nooc cabasa bay dheheen waa ciyaar ciyaar leanna wakhti dheer inay iska cidla ahaato oon cidina ku jirin waa nooc min alcabas bay dheheen waa nooc min alcabas Ah. adiga wax weeyaan waxay leeyihiin intaad guri dhisto gurigii hana degin hana kiraysanin cidna ha gelinin ha sadaqaysanin intaad dhisto uun ka dhaqa dad baa waa dambe soo geli doona waa cabad bay leeyihin oo maad sugtid oo dadkii marka la helo maad dhistid guriga alfiir meesha ula kaxayaan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa caqligooda xumo iyo caqli xumadooda ilaahay subxana wa tacala ku laaziminaya ah, saasay macanaa muctasilada marka meeshay la aadeen waxa weeyaan waa maqaayiista basharka laakiin allah subxaanah wa tacaala jannadiisa iyo naartiisa inuu diyaariyo oy joogaan addoommadiisana uu la sugo imaanshahooda uu la sugaayay rabbi subxaanahu wa tacaala afcaashiisa wey afcaasha ilaahayna cabad laguma tilmaamo lamana yidhaahdo muxuu saa u yeelay laa yus'alu camaa yafcal yanbaqii iyo laa yanbaqii ilahay lama yidhahdo afcaashiisa subxaanahu wa tacala saas maana ayb waa midda labaade hadda naarta iyo jannada waktigan la joogo waa laga faa'iidaysanaya taa lafteed asalkaasaaba lagu haystaaba see looga faa'iidaysanayaa ruuxu markuu qabrigiisa ku jiro soo axaadiista nebiga kuma sugna salawaatu rabbi wasalaamu calayh hadduu ahlu janno yahayna inta jannadii la tusayo jannadii loo furayo hadduu ahlu naar yahayna in naartii loo furayo soo axaadiista kuma sugna soo faa'iidaysi jannadii hadda laga faa'iidaysanayo maaha marka xagee camas ka soo gelaya marka waa caqli xumada muctasilada ulaadu iska dheh masalada hore oo ah jannadii iyo naartii hadda ma jiraan masalada labaadi waxa weeye jannada iyo naartu ma dhammaanayaan mise weligood way jiri doonaan mustaqbalka dambe wey macnaha ayib masaladaasi ahlu sunnuhu waxay qabaan oo macnaha waxa weye ijmaacoodu ku dureersaday in jannada iyo naartu labaduba jiri doonaan oo aynan baaba'ayninuna dhammaanayn inay jannadu jirayso nusuus badan baa ku tusaysa wa kadalika naartu inay jirayso qur-aanka maalan aayadaha ku soo arooray khuluudka iyo kuwaaridda oo dhan jannadana in lagu waarayo naartana lagu waarayo way ku tusayaan inay weligood jirayaan waxaa kaloo iyadana tusaya allah subxaana wa tacaala yacni wax weeyaan aayadaha uu ku tilmaamayo inaan laga baxaynin lagana wareegaynin waxaan soo marnay gaaladu inay ku waarayaan horuu iyada uga soo warramay oo iyadana nusuusta qur-aanka ayaa kutusaysa inay weligood ku waarayaan axaadiista nebiga sal lla lay wasalam xadiiskii hadda mar dhow aynu soo marnay yaa ahla aljannati khuluudun falaa mowt wa yaa ahla annaari khuluudun falaa mowt ayaa kutusaya xadiidkii abu saciidin alkhudri fii saxiixi albukhaariy wa muslim aynu hadda soo marnay ayaa kutusay macnaha ayb adilada kutusaysa waxaa ka mid a sidoo kale axaadiista nebiga sal ly wasalam xadiidka saxiix muslim kusoo arooray min xadiidi abi saciidin alkhudri wa abi hurayra yunaadii munaadin mid dhawaaqaya dhawaaqaya markaasu wuxuu leeyahay ina lakum an tasixuu falaa tasqamuu abadan waina lakum an taxyaw falaa tamuutuu abadan waina lakum an tashibuu falaa tahramuu abada waina lakum an tancamuu falaa tab'asuu abada fadalika qowluhu caza wajalla wanuuduu an tilkum اljannatu uuriftumuuha bima kuntum tacmaluun saas maanaa mid baa dhawaaqayo ahlu jannuhu la hadlaya markaasuu leeyahay ahlu janno waxaad leedihiin inaad caafimaadaanoo weligiin caafimaad ku sugnaataan weligiinna aynaan jannada ku jiranin waxaa kalood leedihiin weligiin inaad noolaataan oo aydan dhimanin waxaa kalood leedihiin inaad weligiin dhallinyaro ahaataan oo idaan duqoobin waxaad leedihiin weligiin inaad barwaaqada ku jirtaan oo idaa baas iyo rafaad iyo dhib aydaan is arkin markaasuu nebi aayaddaas akhriya wanuudu an tilkum ljannatu uuristumuuha bima kuntum tacmaluun masaladu marka waa masale ijmaaca masaladu ayaduna waa masale ijmaaca ahlusunna waljamaaca way isku waafaqsan yihiin labadooduba inay jiri doonaan waxaa soo guriyay sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah majmuuc alfataawa mujalladka siddeed iyo tobnaad safxada saddex boqol iyo toddoba wuxuu leeyahay waqad ittafaqa salafu lummati wa a'immatuha wa saa'iru ahli الsunnati waاljamaca cala ana min almakhluuqaati ma laa yucdam walaa yafna bilkuliya kaaljannati waاnnar wاlcarshi wagayri dalik walam yaqul bifanaءi jamiici اlmakhluuqaat ila طaa'ifaة min ahli اlkalaam almubtadiciin kaljahmi bnu safwaan waman waafaqahu min almuctasilati wanaxwihim buu wuxuu le shekh islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah waxay isku waafaqeen ummaddan yani ummadda salafkeedii iyo a'immadeedii iyo ahlu sunnahoo dhan iyo jamaacadu waxay isku waafaqeen in makhluuqaadka ilaahay ay ka mid yihiin wax aan weligood dhammaanaynin oon tirmaynin weligood jiri doona sida jannada iyo naartoo kale iyo carshiga ilaahay subxana watacaala iyo kayrkooda makhluuqaad waxaa jira aan weligood dhammaanaynoo jiri doono saasay isku waafaqeenbu in ay makhluuqaadka dhammaantood dhammaan doonaan oo makhluuqaadka oo dhan wakhti la gaadhi doono ay baabi'i doonaanoo waxba ka hadhaynin ra'yigaa waxaa qaba buu yidhi niman ahlulkalaamka ka mid oo mubtadica ah sida jahmnu safwaan iyo cidda waafaqday oo muctasilada iyo kayrkoodba ah kuwaasaa qaba yacni macnaha waxaa laga wadaa makhluuqaadka garanay yacni waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wakhti uu abuuray baa jira mid walba makhluuqaadka ma jirtaa wakhti kulligood a wada dhammaan doonaanoo waxba ayna ka hadhi doonin ahlusunna waljamaca waxay leeyihin makhluuqaad waxaa jira qaarkood makhluuqaadka qaarkood ma dhammaanayaan way jiri doonaa weligood jannada iyo naarta iyo carshiga kuwaas yidhahdeen macna ayib jannada iyo naarta iyo makhluuqaadka oo jannada iyo naartu makhluuqaadka ka mida makhluuqaadka waxba ka hadhi maayaanoo kulligood marbay wada dhammaan doonaan waa ra'yiga muctasilada iyo ahlulbidaca wey halkaasayna ku salaysan tahay masalada ay qabaanoo jannada iyo naartu way dhammaanayaan macna ayib asal bay iyadana ku dhiseen asal bay ku dhiseen ilaan waxyaalahan oo dhan sidoodaba masaa-ishani usuul ay leeyihiin bay u noqonaysaa asalka ay ku dhiseeni waxa weeyaan isaguna waa imtinaacu wujuudi maa laa yatanaha min alxawaadi waay ah, asalkaasay dejisteen imtinaacu yani maa laa yatanaha imtinaacu wujuudi maa laa yatanaha min alxawaadi waxay mamnuuc ka dhigeen waxaan suroobi karin oo mustaxiila ka dhigeen wax xaadis ah oo dib ilaahay ka abuuray inuu weligii jiri doono arrinkaas jiritaankiisay ka dhigeen waxaan suurtoobi karin asalkaasay dejisteen asalkaa markay dejisteen bay marka nusuustii u kaceen markaasaa waxay arkeen jannadii iyo naartii iyo carshigii markaasay yidhaahdeen ayagana kuwa dhammaanayay ka mid yihiinoo ma jiri doonaan maxaa yeele waxaaban suuroori karinba makhluuq ilaahay abuuray baa weligii sii jiri doona waa waxaan dhici karin bay waa waxaan dhici karin asalkaas bay ku dhiseen waana asal baatil ah oo ahlu sunnuhu ku khilaafsan yihiin oo aan nihaayo lahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu u abuuray jiri doona oo weligood baaqi ahaan doona oo jannadiiyo naartu ay ka mid yihiin macna saas maana ayib taa markaynu saa u ogaanno labada mas'alo haddana waa lasii kala qaadaya jannadu weligeed inay jirayso ahlu sunnaha dhexdooda khilaafna lama soo guurinin hadalna ma gelin laakiin naarta jiritaankeeda inay weligeed jiri doonto ayaa culimmada qaarkood waxay soo guuriyeen khilaaf ay yidhaahdeen qiimo ma leh oo ay salafka ka soo guuriyeen meesha laba mas'alaan marka baraarujinaynaa intaynaan ka bixin mawduucaas masalada koobaadi waxa weeye ibnu abilciz wuxuu ka soo guuriyey salafka qaarkood inay qabeen naartu in ay dhammaanayso oo wuxuu yidhi qaala bifanaa'i nnaari jamaacatu min alsalafi waalkhalaf buu yidhi yacni koox salafkii iyo khalafkii ah ayaa waxay qabeen naartu way dhammaanaysaa muctasilada keliya maaha muctasiladii iyo jahmiyadii keliya maaha qaar xataa ahlu ah qabay buu leeyahay inay naartu dhammaanayso asheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah isagana yacni waxa weye sharxu safaaniiniyada ayuu isaguna khilaaf sidaasoo kale usoo guurinaya wuxuu leeyahay walijmaacu yakaadu yakunu muncaqidan ilaa khilaafan yasiiran can طaa'ifatin min alsalafi wاlkhalaf lakinahu marjuux bal qultu laa wasna lahu isaguna wuxuu yidhi ijmaacu inuu guntamuu ku dhow yahay ilaa khilaaf yar mooyaane waa masalada hadda ka hadlayno naarta dhammaanshaheeda ayib ilaa khilaaf yar mooyaane oo koox salafka iyo khalafka ka mida laga soo guuriyey laakiin waa laga xoog badan yahay bal qiimamo male guud manaa khilaafkaasi wasan iyo qiimatoona male qayrkood baa soo guuriyey khilaaf inay salafku isku khilaafsanaayeen mas'alada naartu ma dhammaanaysaa mise ma dhammaanayso laakiin soo guurintaasi waxaad moodaa inaysan saxsanayn salafkii in laga soo guuriyo mas'alada inay isku khilaafsanayeen walow khilaaf daciifaba ha ahaadee in la soo guuriyaayo waa khilaafu taxqiiq wa waa mas'alo aan la xaqiijinin way macnaha waxaa arrintaa dabagal ku sameeyey oo macnaha si fiican aaaarta salafka laga soo guuriyey dabagalay ashaykhu alalbani caleyh raxmatullah wuxuu ku dabagalay oo macnaha wax weeyaan si uruursanna uu ugu tilmaamay tacliiqiisa daxaawiyada tacliiquhu cala aaxaawiya yani waxa wey safxada afar boqol iyo labaatan iyo afar waxa uu aahaartii axaadiista ku soo aroortayna uu mid mid uga hadlay daciifada silsilada daciifada silsilatu alaxaadiis adaciifa safxada lix boqol iyo lix ilaa lix boqol iyo toddoba wa meeshaas taxaawiyada tacliiqeeda waxaa ku soo arooray meeshaan hadda ka nidi lix boqol iyo toddoba toddoba boqol iyo toddoba ayaa kusoo aroortay raqamkaa marka hala saxo waa lix boqol iyo lix saas way macnaa lix boqol iyo lix iyo lix boqol iyo toddoba meesha lix boqol iyo toddobada ah ayaa wuxuu yaa waxa waxa waxaagaa wax ku dhacay tasxiif waxay noqotay waxaa qoran toddoba boqol iyo toddoba marka lix boqol iyo toddoba way macnaa raqamka xadiidka ayib halkaasuu sheekh albaani caleyh raxmatullaahi kaga hadlay <clears throat> markaasuu wuxuu yidhi hadalkiisa maala daxaawiyada markuu tacliiqinayo wuxuu yidhi lam yahbut ilqawlu bifanaa'i nnaari can axadin min asalaf buuhi naartu inay dhammaanayso axad salafka ka mida kama sugna buuri wainamaa hiya aahaarun waahiyatun laa taquumu biha xuja buuri waa aathaar kulligeed tabar daran oo macnaha waxa weeyaan aan xuja isku taagaynin buuri macnaha wa bacdu axaadiidihi mawduuca axaadiista ku soo aroortayna waa yani ku timid arrintaasina waa mawduuc buuidhi yani waa waxaan jirinoo baail ah low saxad lam tadulla cala alfanaa'i almadmuum dhammaanshaha la sheeganaye lagu doodayo inay naartu dhammaanayso aahaarta iyo axaadiistu kuma tusaysa buuri oo marna waxaa lagala doodayaa thubuudka xadiista iyo aahaarta marna waxaa lagala doodayaa xagga dilaaladeeda oo macnaha loo deliishanayo qolyahana u deliishan lahaayeen tusida ay ku tusaysaa lagala doodaya xagga hubuudka uu ka hadlo si fiican buu faahfaahiye laakiin xagga dilaalada maxaa laga wadaa macnaha ay wataan kuma tusayso maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa aahaartaasi hadday sugnaan lahayd waxaa lagu xambaari lahaa naarta dhammaanaysa in ay tahay naarta muwaxidiintu ay gelayaan dadka cusaatulmuwaxidiin naarta ay gelayaan taasaa lagu xambaari lahaa hadday aahaartaasu asixi lahayd laakiin maba asixinba isku daalin maynaba mar haddaysan asixinba dilaaladeedii iyo murankeedii iyo doodeedaba isku daalin mayno saas man si fiican buu marka meesha uga hadlay wuxuu yidhi wainamaa calaa baqaa'i nnaari wa khuruuji lmuwaxidiina minha Ah, naarta jiritaankeeda iyo dadka muwaxidiinta in laga soo saarayo halkaasaa macnaheeda loo leexin lahaa hadday aaaartaasi sugmi lahayd macnaha ayib markaasuu daciifada wuxuu ka soo guuriyey oo yani yani waxa weeyaan uu sheegay in laga laga wariyo abu hurayra cumar ibnu khataab iyo xasan ulbasri intaba si fiican buu u dabagalay sheekhu laba xadiidoo marfuucana wuu keeno labadaba wadci buu ku xukumay inay mawduuc yihiin aahaartaasi saxaabadaa i laga soo guuriyey iyo taabicigaana wuxuu leeyahay iyadana min xayu sanad ma sugna halkaasuu marka ku dabagalay ninkii doonaya halkaa ugu laabto kadibna sheekh albaani caleyh raxmatullah wuxuu jasmiyey laysa liljahm bnu safwaan salafun fi lqowli bifanaa'i nnaar buuri jahm bnu safwaan cid uga horaysay naartu waa dhammaanaysaa lama hayo buuri masaladu marka waa masale jahmiya masalad jahmiya wey ra'san wa caqiban jumlatan wa tafsiilan masaladu waa masala jahmiya wey ma aha masale ay salafku isku khilaafeen maahayn aahaartaas laga soo guuriyana waa aahaar daciif ah oo ayna waxba ka jirin saas way macnaha ayib masale waa masaladaas oo xoogaa baraarujin bay mudan tahay kutubtaa soo guurinaysa inay salafku isku khilaafsanaayeen in macnaha wax way aahaartaa daciifkaabay wax ku dhisayaan shaygu hadduu daciif yahayna wax laguma dhiso salafka ijmaacooda weeye sida ibnu taymiya uu soo guuriyey inay ku ijmaaceen naartu weligeed inay jiri doonto oo aynan dhammaad lahayn jannadu iyadoo warba kama joogeen qodobka labaadee isagana baraarujinta mudane waxa weeye ibnulqayim caleyhi raxmatullah oon u malaynaya khalafka marka la leeyahy in isaga laga wado ayaa waxaa isagana loo tiiriyaa inuu qabay naartu inay dhammaanayso iyadana waa masale waxoogaa isdultaag mudan ibnulqayim masalada wuxuu si fiican ugaga niqaashay kitaabkiisa xadil yani kitaabkiisa eh, xaadil arwaax meesha laga fahmay in uu qabo in naarta dhammaadkeedana waa halkaas maxaa yeele masalada aqwaasha ku jirtay markuu soo arooriyey oo uu niqaashay niqaashay rogrogay adiladeedii keenay ictiraadaad ku keenay baa wuxuu waxaa laga fahmi karaa in uu rajaxayo qowlka odhanaya naartu way dhammaanaysaa waa laga fahmi karaa laakiin muusan nasan u tasriixin laakiin waa laga fahmi niqaashkiisaa laga fahmi karay taasi waa midda laakiin waxa uu nasan ibnulqayim u sheegay oo kutubtiisa kale ugu sheegay naarta qaybteeda dhammaanaysa inay tahay naarta muwaxidiintu ay galayaan wabittaali fahamka halkaa laga fahmay xaadi larwaaxa ama kutubtiisa kale qaarkood laga fahmi karayo waa in lagu loo yacni waxa weeye lagu fasiro hadalkiisa uu kutubta kale ku caddeeyo o odhanaya naarta qaybta dhammaanaysaayo waa qaybta muwaxidiintu galayaan leanna imaamka sidiisaba ama ninka caalimkaa ah hadduu hadal leeyahay hadalkiisa qaybna ay mujmal tahay meel kalena uu ku tafsiiliyo ama ku caddeeyo labadiisa hadal waa in laysku fasiro waa in laysku xambaaro sidaasaa manhajkii salafka ah culimaduna kala dhaxleen ridwaanullaahi calayhim waraximahum allahu jamiican ibnuqayim marka hadalka cad ee uu masaladaa ka leeyahay ku cad inuusan qabin naartu inay dhammaanayso naarta gaalada loogu talagalay wey naarta gaalada loogu talagalay inay ku waaraan inaysan dhammaanayninoo weligeed jiri doonto hadalka ibnuqayim uu ku caddeeyey waxa uu ku yaallaa kitaabkiisa waabilusayibka waabilusayibka yani baabka yani baabun mathalu lmuwaxidi waalmushrik baabkaasuu ku keenaya ayib wuxuu leeyahay hadalkiisa haddaan soo gurinay ibnuqayim caleyh raxmat ullah safxada waxa weye waa soddon iyo afar kolley kitaabkan markii hayay wuxuu leeyahay walama kana annaasu cala halaati طabaqaat طayibun laa yashiinuhu khubثun wakhabiiثun laa طiiba fiihi waآakharuuna fiihim khubثun waiib khubthun watiib kaanat duuruhum alaaa buuri markay dadka dabaqaadkoodu dadku saddex dabaqo markay ahaadeen saddex dabaqo dadku waa saddex dabaqo yidhi saddex dabaqo dabaqo waxa weeye waa dabaqo oo wanaag keliya ah oo wax xumaana ayna ku jirin dabaqada labaadna waa dabaqo xumaan keliya ah oo wax wanaagihii ku jirin waa tii hore cagsigeeda tii hore waa wanaag badhaxla ta dambana waa xumaan badhaxla ta saddexaadna wuxuu yidhi qolo kaleeto oo xumaan iyo wanaag isku dartay khalatuu camalan saalixan sayi-an khubsi iyo tiib bay isu geeyeen mar haddii dadku saddexdaa qaybood kale yihiin degmada ay gelayaan aakharana saddex degmay kala tahay buui waa saddexdee degmo wuxuu yidhi daaru tayib almaxdi wa daaru lkhabiid almaxdi wa haataani daaraani laa tafnayaani buuri daarta midka wanaagsan ee wanaaggiisu badhax la'yahay waa daarta jannada daarta midka xun ee xumaantiisu badhax la'dahay oo waa gaalada daartooda labadaa daarood weligood ma dhammaanayaan mana tirmayaan buuri soo hadalna samaa ayib labadaa daarood wuxuu yidhi wa haataani daaraani laa tafnayaani ma dhammaanayaan iyagu ayib wuxuu yidhi wadaarun liman macahu khubthun watiib daarta saddexaadi waa daarta ay gelayaan dadka xumaan iyo wanaag isku jira xumaan iyo wanaag bay isku qaseen wuxuu yidhi wahiya daar allatii tafnaa wahiya daaru lcusaa fainahu laa yabqa fii jahannama min cusaati lmuwaxidiina axad buui daartaas way midda dhammaanaysa buui degmada dhammaanaysa waa midda ay gelayaan mu'miniinta iimaanka ku dhintay laakiin haddana macsiyada ku dhintay qoladooda naarta gelaya daar bay gelayaan aan daarta gaalada ahayn daarta ay gaaladu gelayaan weligood iyagu waa ku waarayaan laakiin daar saddexaad baa jirto ay gelayaan mu'miniinta dunuubta waaweyn ku dhintay ilaahayna uu ugu talagalay inuu cadaabo subxana wa tacala daartaa marka laga soo guro oo laga soo saaro oo shafaacatu shaaficiin lagu soo saaro oo yani raxmatu arxam araaximiin lagu soo saaro oo ka ugu dambeeya uu ka soo baxo daartaasi khali bay noqonaysa waa dhammaanaysaa buule markaba taasi taa weeye midna dhammaanaysu leey amaa daarta gaalada loogu talagalay dhammaan mayso daarta mu'miniinta loogu talagalay iyaduna dhammaan mayso soo hadal cad maa meeshaa marka hadal meesha warka laga fahmay kutubtiisa kale hadalkaa naskaa in lagu xambaaraa fiican in la ilaaqo la yidhahdo marka ibnulqayim baa qaba bifanaa'i naar sax maaha fanaau naar ibnulqayim baa qaba sax maaha masalada warka murtidiisu waxa weeye waxaa risaale ka alifay alimaamu sancaani caleyh raxmatullah rafcu lastaar buu ku magacaabay way taallaa ninkii doonaya ha ahriyo masaladu marka waxa weye tafaasiishaasle labadaa tambiih ahlusunna waljamaca ijmaacooda ayaa masalada ku durarsaday dadka khilaafsanna waa jahmiyada saan horayba u sheegnay oo jahmnu safwaan baa ugu horreeyey wax la yimaada naartu inay dhammaanayso wakadalika jannaduna inay dhammaanayso saasuu qabaa waxayna ku saleeyeen asalkoodii hadda aan sheegaynayo imtinaacu wujuudi xawaadi yani imtinaacu wujuudi maa laa yatanaha min alxawaadi saasay macnaha wax weeyaan ku saleeyeen waana qaacide iyada dhanba asaaskeedu uu baatil yahay macnaha ayib wuxuu yidhi sheekhu wa min madhabi ahli اlxadiid ahlulxadiidka madhabkooda waxaa ka mid a ana aliimaana iimaanku qowlun inuu qowl yahay wa camalun iyo camal wa macrifatun iyo garasho yaziidu wuu ziyaadayaa iimaanku biaacati aacada ilaahay oo la ateeco wa yanqusu wuu isdhimayaa oo wuu nusqaamayaa bilmacsiyati macsiyadana waa ku nusqaamaya ayib macnaheedu waxa weeye masalo kaluu inoo gudbiyey oo la yidhaahdo mas'alatu xaqiiqat liimaan waa usuusha khilaafka adag ee ballaadhan uu ku dhex maray bayna ahli sunna wa ahli lbidac iimaan maxaa la yidhaahdaa iimaanka arkaantee buu leeyahay goormuu iimaankii uu ka baxayaa qeexiddii qur-aanka iyo sunnadu ay bixiyeen mas'alo lagu kala tegayo aadna laysugu khilaafay wuxuu taqriirinayaa marka madhabka ahlusunna waljamaca waxa weeyaan iyo ahlulxadiidka iimaanku inuu qowl iyo camal iyo macrifo yahay wuxuu ka wadaa qowl lisaan iyo camal arkaan iyo ictiqaad lqalbi macrifada wuxuu ka wadaa ictiqaadu lqalbi buu ka wadaa almacrifa wuxuu ka wadaa bimacnaa ictiqaadu lqalbi buu ka wadaa mana iyo tasdiiqiisa macnaha waxa weeyaan iimaanka wuxuu noqonayaa saddex tiir buu leeyahy iimaanka ilaahay agtiisa janno lagaga helayo naarna lagaga badbaadayo waa inuu qalbiga ku guntamo kow oo qalbiga horta bal ictiqaadin iyo qirid laga helo marka labaad weeye waa in carabkuna ku dhawaaqo marka saddexaad waa inay xubnuhu fuliyaan saddexdaa tiir mid haddii la waayo iimaankaasi iimaankii ilaahay sheegay maaha iimaankii nusuusta ku soo arooray ahlu sunnana ku ijmaaceen ma aha saddexduba waa inay isku raacaan way maanaa ayib faahfaahin dheeraada insha allahu tacala baynu dib ka bixin doonaa qodob waa qodobka qodobka labaadi waxa weeye ahlusunna waljamaca waxay qabaan iimaanku waa siyaadaa waana isdhimaa oo dadka ahlul iimaanka isku isku darajo ma aha iimaankoodu waa kala sarreeya si iimaanku siyaaduu leeyahayoo dadkuna waa ku kala siyaada dheer yihiinoo iimaankoodu waa kala xoog badan yahay waana kala hooseeya oo qaar baa iimaankoodu hooseeya qaarna sarreeya iimaanka waxaa siyaadiya ilaahay daacadiisa waxii macsiyo ee la galana iimaanka way dhaawacdaayo way nusqaamisaa ahlusunna waljamaca saasay qabaan labada mas'aleba qolo badan baa ku khilaafsan u tegi doona jahmiyada iyo murji'ada iyo shaacirada iyo yani waa ku khilaafsan yahi waan u tegi doonaa insha allah tacala madaahibtooda dib baan ka tilmaami doona wuxuu yidhi imaamku markaa wuxuu keenayaa salafka ridwaanullahi calayhim yani waxa weeyaan aahaartoodii buu soo ururinaya wuxuu yidhi qaala qaala muxamed ibnu caliy ibnu ha wuxuu yidhi saas maa qaala muxamed ibnu caliy ibnu xasan ibnu shaqiiq wuxuu yidhi xaafid wuxuu yidhi waa iqatun saaxibu xadiid sa'altu waxaan weydiiyey buuhi abaa cabdilaahi waxaan weydiiyey axmed ibnu xambal ahaa raximahu llahu tacaala caniliimaani baan weydiiyey caniliimaani oo fii macna ziyaadati wanuqsaani ahaaday yacni isdhimid iyo ziyaadid macnaheeda ahaaday iimaanku waa isdhimaa waana ziyaadaa macnahaasaan weydiiyey alimaamu axmed buuhi axmed ibnu xambal ayib caniliimaani baan weydiiyey oo fii macna ziyaadati wanuqsaani ahaaday isdhimid iyo siyaadid macnaheeda dhexdeeda ahaaday fa qaala markaasaa wuxuu yidhi imaamu axmed xadaana alxasan ibnu muusa alashyab ibnu maciin iyo dahabi baa tawhiiqiyey iyo hayrkood qala wuxuu yidhi xadaana xamaad ibnu salama iqa caabid a ah wey kaana ahbata annaasi fii haabit xifdigiisu akhirka waa isyaro bedelay qala wuxuu yidhi xadaana abu jacfar alkhatmi ah, waxaa la yidhaahdaa abu jacfarkaasi cumayr ibnu yaziid ibnu cumayr ibnu xabiib alansaari abu jacfar ayaa la ydhahdaa macnaha ayib waxaa twiiqiyey nasaa ibnu maciin baa twiiqiyey can abihi aabbihii wuxuu ka warinaya can jadihi awowgii buu ka warinaya aabbihii waa yaziid ibnu cumayr ibnu xabiib alansaari tarjamo looma hayo majhuululxaal inuu yahay bay u badanta can jadihi awowgii wuxuu ka warinaya awowgii waa cumayr ibnu xabiib ibnu khumaashawey ayib waxaa la leeyahay ibnu sakan siduu leeyahay waa saxaabi buu leey lahu suxba lahu suxba ayuu leeyay laakiin ibnu xajar wuxuu leeyahay wax riwaaya oo uu nebiga ka wariyey min wajhin haabitin lama hayuu leey laakiin saxaabadoo dhan dee nebiga maynaka wax ka warinin almuhim wuxuu leeyahy ibnu sakan wuxuu leeyahy waa saxaabi buu leeyahy macnaha jadkaas ayib can jaddihi awowgii wuxuu ka warinayaa cumayr ibnu xabiib ahaa cumayr ibnu xabiib can miyuu halkaa idiin qoraya can jaddihi can cumayr ibnu xabiib miyuu idiin qoraya cantaas ishtubuu calayha tira cantaasi meesha kuma jirto can jaddihi cumayr ibnu xabiib waay jadka laftiisa way cumayrku saas maa marka canta meesha kuma jirto halla xadaf ayib can jaddihi awowgii wuxuu ka warinayaa cumayr ibnu xabiib ahaa qaala wuxuu yidhi aliimaanu iimaanku yaziidu waa kordhaa wayanqusu waana nusqaamaayo waa isdhibaa faqaala faqiila markaasaa waxaa lagu yidhi wamaa ziyaadatuhu siyaadadiisu maxay tahay wamaa nuqsaanuhu isdhimidiisu maxay tahay nusqaamidiisa iyo siyaadadiisu maxay tahay bale bal noocadee qaala markaasaa wuxuu yidhi idaa dakarna allaha markaan alla xusno oo faxamidnaahu aan mahadinno oo wasabbaxnaahu aan u tasbiixsanoo nasahno fa tilka midaasi ziyaadatu iimaanka siyaadadiisii wey ayb waidaa goortii hafalnaa aan moogaanno oon halmaanno oo wadayacnaa aan dayacno oo wanasiinaa aan halmaanana fadalika taasina nuqsaanuhu iimaanka isdhimidiisii waay haddaad macsiyo gasho ama qaflo iyo halmaan kugu dhaco ama aad daacaadka ilaahay dayacdo dayacaas iyo ishalmaamidaas iyo waxay dhaawac u geysanaysaa iimaankaaga iimaankiibaa nusqaamaya oo isdhimaya qalbiga ku jiray ayib daacadaadu kullamaa ay badatana iimaankaaga ayaa kobcayo kordhayay ayb waad dareemi kartaa adiga laftaada ruuxa markuu aada u cibaadaysto qalbigiisa yaqiinta ku jirta iyo markuu macsiyadu la yara fogaato shaydaan yaro kaxaysto yaqiinta qalbigiisa ku jirta sooma kale xoog badna macaansiga uu daacada macaansanayo sisuma kale xoog badna waa shay malmuus oo la dareemi karo wy maana saas maana adiga laftaada baa maraaxiil baad leedahay marxalana waxoogaa daacadaa kuu macaan ood ku marqaansan tahay oo yaqiin baa qalbigaaga ku jirta oo adduunyadii baad nacday oo aakharo unbaa kuu muuqato oo iimaankii waa siyaada waa iska caddahay markaa marna adduunyadaa kula tegayso oo yani waxa waad ishalmaami oo daacadiibaa kuu khadhaarhaan oo yani waad fakan oo muddaa badweyntaasaad ku jiraysaa markaana waxaad dareemaysaa hoosdhac weyn oo iimaankaaga ku yimid hay malmuusa wey sidiisa manaa oo macnaha la dareemi karayo aarkaasi marka sanadkiisu dacfi baa ku jira waa daciif lianna waxa weeye yaziid ibnu cubaydkaasi waa majhuululxaal yaziid ibnu cubaydkaasi oo majhuula ku jira marka waxa weeyaan waa dacfi baa ku jira ahbaranaa waxaa noo warray buuhi abulxasan ibn abi isxaaq almusaki waa kan soo sheegnay inuu khaiib yidhi waa iqa qala wuxuu uhi xadaanaa abi aabihi waa ibrahim ibn muxamed xaakim baa tawhiiqiyey qala wuxuu uhi xadaanaa abu camrin alxiyari axmed ibn muxamed xaafid imaam awey qala wuxuu uhi xadaanaa muxamed ibnu yaxya aduhli waa imaamkii qaala wuxuu ihi wa muxamed ibnu idriis iyo muxamed ibnu idriis waa waraaqu lxumaydi waay xumaydi ninkii wax qori jiray wey macnaha abu xaatim wuxuu ihi waa saduuq ah, wa muxamed ibnu idriis almaki ma aha muxamed shaafici maaha shaafici maaha ayib wa axmed ibnu shadaad atirmidi axmed ibnu shadaad atirmidi tarjamo looma hayo majhuul bay qaarkood ku sheegayaan qaaluu waxay yidhahdeen xadaana alxumaydiyu cabdullahi ibnu zubayr almaki xaafidkii faqiiha ahaw waxaa lagu tiriyaa min kibaari alabati shaafici baa lagu tiriya saasay yidhahdaan ayib qaarna waxay leeyihiin <clears throat> waxay leeyihin waa raggii imaamu shaafici wax ka qaatay wey maana ayib wuu ka dambeeyey <clears throat> qaala wuxuu uhi xadaanaa yaxya ibnu shulaym yaxya ibnu shulaym alqurashi xaafidku wuxuu leeyahay waa saduuqun sayi lxifdi saasuu le manaa ayib sa'altu waxaan weydiiyey buu yidhi casharatan toban oo min alfuqahaa'i ka mid a can iliimaani iimaankaan wax ka weydiiyey toban fuqahada ka mida ayaan wax ka weydiiyey iimaanka wax ka weydiiyey fa qaaluu markaasa waxay yidhahdeen qawlun wey iimaanku iyo waa camalun camal wey ayb qowlun wa camalun taasi sidaan u tegi doonno culimmada salafka qaar badanoo ka mida iimaanka markay qeexayaan waxay ku gaabsanayaan qowlun wa camal waxaa laga wadaa marka qowlun markay yidhaahdaan waa qowlu lqalbi wa qowlu llisaan camalun markii la yidhaahdana waa camalu lqalbi wa camalu ljawaarix labadaasaa soo wada gelaya qawlulqalbi maxaa laga wadaa qawluntaa waxaynu idhi labaa soo gelaya qawlulqalbi qawlulqalbiga waxaa laga wadaa bimacnaa inuu shaygii garto oo uu qiro qalbigu inuu ictiqaadiyo shayga oo uu qiro oo ogolaado waxaa la yidhaahdaa qawlulqalbi baa la yidhahda qawlullisaanna waynu naqaanaayo dee carabka ku hadalkiisa waay camaluntana labaa ka soo baxayso ninoo camalulqalbi iyo iyo camaluljawaarix camaluljawaarix waa naqaanaayo dee xubnaha shaqaday qabtaan wey laakiin camalulqalbi maxaa laga wadaa camalulqalbi waxaa laga wadaa waa wixii siyaado ka ah qiridda inuu shayga qiro maxaa siyaado ka ah? waxaa siyaado ka ah yani waxa weeye maalan yacni maxabada jacaylku waa camalulqalbi khawfka iyo cabsidu waa camalu rajada inuu wax rajeeyo waa camalu lqalbi wahaakadaa camalu yani way ka way ka yani waxa way ka duwan tahay yani waxa weeyaan qawlul way kaga disantahay qawlul qalbiga waa inuu shaygii qiro ogolaado waa un intaa wixii intaa ka siyaadsan oo qalbigu uu qabto hogaansan maalan jacayl rajo maalan ka baqid khushuuc waxaasoo dhan waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa camalu lqalbi baa la dhaha marka meeshan waxaa wada gelaya camalkaa labadaba ka qayb qaadanaya camalkaa labadaba gelayo waxaa lu jeeda qalbigaan dhiilah qalbigaa wuxuu gelayaa qawlkana wuu gelayaa camalkana waa gelaya saas way maanaa oo marna wuxuu la wadaagayaa lisaanka carabku la wadaagayaa qawlka marna jawaarixduu la wadaagayaa camalka saas way maanaa ayib wuxuu yidhi sa'altu waxaa kaloo weydiiyey raggii uu tobanka fuqahada ahaa ee uu weydiiyey buu inoo sheegay inoo tirinaya ayib marka meeshan hadda taqriiban sagaal buu inoo tirin doonaa kii tobnaad muusan sheegin muxaqiqu wuxuu leeyahay waxay u badan tahay inuu yahay imaamu malik midka tobnaad ma soo aroorinin laakiin ayib kutubta qaarkood baa soo aroorisay imaamu malik marka imaam maalik inuu yahay dhci karta sa'altu waxaan weydiiyey buuhi sidoo kaleeta hishaam ibnu xasaan baan weydiiyey fa qaala markaasaa wuxuu yihi qowlun wayo iimaanku iimaanku iyo wa camalun camal wa kii horu isaguna ku raacay hishaam ibnu xasaan waa xaafid iqaaw nin iqaaw wey waxaa la yidhahdaa wa kaana min ahbat annaasi fii moxamed ibnu siriin baa la dhaha ayb wasaltu waxaan weydiiyey buui ibna jurayj baan weydiiyey cabdimalik ibn cabdilcaiiz ibnu jurayj alumawi isagana waa iqatun faqiih kaana yudallisu wayursil markaasaa faqaala wuxuu yidhi qawlun wa camal hadda dacfigiisa waxbayna yeeli maayo hadda xataa nin daciifo min naxiyati alxifdi laakiin a'immadii salafka ka mida uu ka soo arooriyo hadda qowlkiisii baa la sheegayaa ragga ka soo guurinaya maadaama sanadku uu sax yahay asaga naaxiyat lxifdi hadduu dacfi dacfi kaga jiro dhib naguma hayo saas way manaa leanna aqwaashii selafka unbuu tirinaya sooma ninka a'immada selafka ka midana waa dhici kartaa isagoo manaa a'immadii selafka ka mida haddana min xayu xadiis ahaan iyo xifdiga in dhankaa wax kaga yimaadna waa dhici karta cadaalada maya dhanka cadaalada maya iyada manaa wasaltu ibnu jurayj baan weydiiyey faqaala wuxuu yihi qowlun way wacamalun wasaltu waxaan weydiiyey sufyaan athawri baan weydiiyey sufyaan ibnu saciidin athawri imaamu ahli kuufa faqaala markaasaa wuxuu yidhi qawlun weeye wa camalun iyo camal wa sa'altu waxaan weydiiyey almuhana bnu baan weydiiyey xaafidku wuxuu yidhi waa daciifun ikhtalata biakharatin wa kana caabidan xagga xadiis ahaan daciif buu yahay leeyihiin laakiin waa aimadii salafku ka mid culimmadii salafku macanaa faqaala markaasaa wuxuu yidhi qawlun weeye wa camalun iyo camal wasa'altu waxaan weydiiyey uhi moxamed ibni cabdillaahi ibni camr ibni cumaan baan weydiiyey faqaala markaasa wuxuu yihi qowlun wa camalun saduuq wey wasa'altu waxaan weydiiyey moxamed ibni muslim aaa'ifi faqaala markaasa wuxuu yihi qowlun wa camal saduuqun yukhti min xifdii waisagan xagga xifdiga wuu gafaa <coughs> laakiin culimadiisalafku ka mid wasa'altu waxaan weydiiyey fudayl ibnu cayaad baan weydiiyey imaamkii iqadaha shaykhuulxaram faqaala markaasa wuxuu yihi qowlun wa camal wasa'altu waxaan weydiiyey naafic ibnu cumar aljumaxi iqa habti awey ah fa qaala markaasaa wuxuu yidhi qowlu wey iimaanku iimaanku qowlun wey iyo wa camalun camal wa waxaa kaloo weydiiyey sufyaan ibnu cuyayne ayaan weydiiyey imaamkii fa qaala markaasaa wuxuu yidhi qowlun wey wa camalun iyo camal wey waa qowl iyo camal sagaal imaam buu ka soo guuriyey soo maha sagaal imaam biisnadi sagaalka imaam imaamka tobneeya inuu maalig yahay baa dhici karaysa siduu macnaha wax weeyaan uu sheegayo mucaqiqu aarka marka waxaa soo guuriyey tobanka nin ay ku jiraan ama sagaalkaasi ku jiraan ajuri baa shariicada ku keenay lalakai isagana sharxu usuuli ictiqaadi ahlisunna laakiin waxoogaa way isyara khilkhilaafsan yihin waxoogaa ninbuu mid meesha ka saaray mid kalu soo gelinay saas macna ayb وأخبرنا أبو, أبو عمرو الحيري هذا بالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم